بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد باب موانع الإرث ويمنع الشخص من الميراث وحيدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دين ففهم فليس الشك كاليقين باب الوارثين من الرجال والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة الابن وابن الابن مهما نزل والأب والجد له وإن علا والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن وابن الأخ المدلي إليه بالأب فاسمع مقالا ليس بالمكذب والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء baabu mawaanic اlirhi baabkeenani wuxuu ka hadlayaa dhaxalka waxyaabaha diida ee la odhanayo mawaanic اlirhi dhaxalka ayay diidaan maanicii buu kolkaa ka hadlayaa maanica ereyga maanica ah marka laga hadlayo luqadda waxaa maanic loo yaqaanaa xaailka shayga laba shay kala dhex gala ayaa luqadda maanic la yidhaahdaa waa xaail waxaanu kala dhex galay baa la odhanayaa sharciga marka la joogo ama isilaaxa marka maanic la joogo culimadu laba tilmaamood bay maanica ku tilmaamaan laba tacriif ama laba tilmaamood oo maanicu uu leeyahay ayaa jira qola maanica waxay ku tilmaamaan maa yalzamu min wujuudihi alcadamu walaa yalzamu min cadamihi wujuudu walaa cadamu lidaatihi intaa ayaa maanica lagu tilmaama waa cagsu shardi maa yalzamu waa ka uu ka dhalanayo min wujuudihi helidiisa waxaa ka dhalanaya alcadamu cadam baa ka dhalanaya haddii isaga la helaba waxbaa la waayayaa walaa yalzamu kama dhalanayo min cadamihi la-aantiisa wujuudun helid shay la helayo walaa cadamun iyo waayid la waayayo lidaatihi daat ahaantiisu marka la eego maanica waxaa loo yaqaanaa shayga haddii la helaba shay kale la waayayo maalan waxaa iminka mawaanicda saddexda ah ee sheekh uu ka hadlaya dhaxalka manciya waxaa kamid a ah addoonnimada haddaba mar haddii addoonnimada la helo shay la waayaya ayaa jira oo shaygaa la waayayaa waxa weeye dhaxalkii addoonba haddii la helo dhaxal baa la waayaya laakiin haddii la waayo maanica addoonnimada haddii la waayo waayiddaa addoonnimada la waayey kama dhalanayso wujuudulirthi dhacal dhaxalkii in la helaa ka dhalan mayso cadamulirthina ka dhalan maayo dhaxalkii in la waayaana ka dhalan maayo marka shayga daatadiisa un la eego wujuud iyo cadamtoona kama dhashaan haddii shayga keligii uun marka la eego waayidiisa helidiisana helidiisana waayidiibaa ka dhalanaysa la waayayay dhaxalka oo kale waayida maanica ana wax alla wax ka dhashaaba ma jiro wax maanica waayidiisa ka dhalanayaan jirin waxaynu nidhi maa yalzamu waaka uu ka dhalanayo min wujuudihi helidiisa alcadamu waayid baa ka dhalani dhaxalkii la waayo hadii maanicba la helo dhaxalkii in la waayaa dhalanaysa qatli hadii la helo qof qof qaraabadiisa adilay isdhaxli maayaan oo qatliga laftiisa ayaa maanica oo dhaxalkii manciyaya walaa yalzamu kama dhasho min cadamihi waayidiisa wujuudun helid dhaxal la helayo walaa cadamun iyo waayid dhaxal la waayayo lidaatihi daata ahaantiisa un marka la eego qola saasay ku tacriifiyaan culimmada usuulka innagu waynu dhiganaybe aamidi iyo rag lamidihiina waxay ku tacriifiyeen iyo usuulkeenna xataa markaynu libiga maraynay sidaasi ka duwan baynu maanica ku tilmaanay maanica iyo shardiga iyo sababta iyo dee siyaabo iska dhadhow bay ahaayeen wuxuu aamidi ku tilmaamay maanica alwasfu alwujuudiyu almundabitu almucarifu naqiida alxukmi intaa ayuu maanica ku tilmaamay alwafu waa wafi iyo sifo alwujuudiyu jiritaan loo nisbeeyey waa wax cadamiya maaha waa wax jira oo adoonnimadu waa wax jirtaa qatligu waa wax jira ikhtilaafudiin waa wax jira kolkaa waa wasfun wujuudiyun oo mundabidun mundabid oo koobmaya oo dhinac kasta laiska taagi karo la garan karaa qatliga waxaa loo yaqaanaa in qofku qofka kale sidaa u sameeyo sidaa u sameeyaad odhanaysaa riqiga waxaa loo yaqaanaa wasfigii wujuudiga ahaa ee addoonka u diidayey qofka dee ficilkiisa taxakumayey haddaba waa wasfun wujuudiyun mundabidun mucarifun wuxuu ina barayaayo ina tusinayaa naqiidalxukmi xukunka mid ka soo horjeeda ayuu ina barayaa xukunka naqiidkiisiibuu ina bari oo xukunku dhaxal buu ahaa naqiidkiisuna inaadan dhaxlin weeye riqi haddii la helo naqiidulxukmi dhaxal la-aana buu ina baraya haddii la helo qatli haddii la helo naqiidulxukmi cadamulirhiya buu ina baraya saasaa loo eegayaayo marka maanica laga hadlayo kaa ayuu noqoni maanicii buu sheekhu jamciyey oo mawaanic buu yidhi mawaanic jamacan hays odhanin waa jamculkasra oo koob iyo toban iyo wax ka badan buu ahaan jiraye qowlkii waxaad qaadataa jamculkasruhu inuu saddex ka bilowdo nihaayana uuna lahayn ah kolkaa mawaanicdu iyagoo saddexa maxaa jamculqilo loogu keeni waayey waxba sheekha ha ku qabsanin kolkaa ilayn saddexda lafteeda jamculkasruhu wuu la leeyahay oo jamculqilo oo dhan jamculkasrana waa la leeyahay jamculkasruhuna wixii koob iyo toban ka badan buu la dheeryahay baabu mawaanicilirhi dhaxalka kuwa manciya baabkoogii weeyi mawaanicdaa ayaynu halkan insha allahu tacaala aynu ku eegeynaa ama aan kaga hadlaynaa sheekhu saddex mutafaqa ayuu sheegay laakiin tirada dhaxalka mancidaa waa lix baa la yidhaahdaa oo mawaaniculirsi ilaa lix baa laga dhigaa wayamnacu waxa u diidaya ashaksa shaksiga waxa u diidaya min almiiraasi inuu wax dhaxlo waxa u diideysa waaxidatun mid baa u diidi oo min cilalin cilada ka ahaatay ciladaha oo halaahin saddex a saddex ciladood mid ka mida ayaa ayaa dhaxalka diideysa buu ku yidhi sheekhu wuxuu waaxidatun u yidhi wuxuu doonayaa in la fahmo saddexdoo wada socdaa inay dhaxalka diidayaan yaan la moodin buu leeyahay riqiga iyo qatliga iyo ikhtilaafudiin saddexdaa marka qof laga wada helo inuu qofkaasi una dhexlaynin yaan la moodine saddexdaa mid kamida kii laga helaaba dhexli maayo hal mid haddii riqi kelidii lagaa helo dhexli maysid haddii qatli kelidii lagaa helo dhexli maysid haddii ikhtilaafudiin kelidii lagaa helo dhexli maysid haddii laba kamida oo wada socdo lagaa helo waa min baabi owla haddii saddex ka mida lagaa helo wayba kasii daran tahayba oo saddexdiiba ay kulmaan kolkaa waa mid baa maanic noqonaysa wixii ka badanina waa min baabi owla sheekeenu markuu cashirkii shalay asbaabta waday ee asbaabu miiraasilwara alaaa u yihi waaxidatun iyada ma odhan laakiin waaxidatun tiibuu dib ugu noqday meel wax u dhigmo oo kullun yufiidu rabahu lwiraasa buu kullun ereyga kullunihi waa shay tilmaamaya sida waaxidatun ay u tilmaamayso in saddexdoo isku tegey ayna asbaabul irthi ahayne mid kastiba kelidii inuu gaar ahaan asbaabul irthi u yahay hadda halkana waaxidatun buu ina yidhi saddexdaa mid kastiba kelidii buu maanic buu ina leeyahay wayamnacu waxaa manciya ashaksa shaksiga waxaa ka manciya min almiiraahi dhaxalka waxaa ka manciya waaxidatun mid baa ka manciyaysa oo min cilalin cilada ka ahaatay ciladaha oo halaain saddexa saddex ciladood mid kamida ayaa dhaxalka kuu diidi sheekha ha qabsaninoo ha odhan wayamnacuda muxuuwa tamnacu u odhan waayey tamnacu ilan faacilkii waa dhadigo waa waaxidatune tamnacu taa u muxuu meesha u keeni waayey ha odhaninoo ha ku qabsan ilan waa masaa'ilkii jawaasulamrooyinka ahaa oo fasal baa yimid waa kii ilaahay lahaa ayuha aladiina aamanuu idaa jaaakum lmuminaatu idaa jaaakum muminaat muminaadoo faaciloo dhadiga ayaa jaaadii lab laga dhigay sababtuna waa fasalkan mafcuulun bihiga jaaakum kumtan weeyi ayaa keensatay halkana dee waxa kala fasliya ashasi oo mafcuulun bihiya iyo jaar iyo majruurka min almiraaiya fasalku haduu kala hadduu fasalba yimaad ficilka ama waad dhadigayni oo tamnacubaad odhan ama waad labayni oo yamnacubaad odhan labaduba way inoo banaanaayeen haddaba saddex arimood mid kamid a ah, wa yamnacu shaksa shaksiga waxa ka manciyaya shaksigaasi waa shaksigii asbaabulirhigu ay ku qumeen shaksiga haddii asbaabulirhi ay ku qumeen oo marka horeba sabab lagu dhaxlo uu haystay waxa u diidaya kolkaa odhan maysid laba qofoo kale ajnebiya oon waxba isku ahayn isdhaxli maayaane maanica laga helay waa maxay hadhan laba reer oon isku aba ahayn isdhaxli maayaan anigoo soomaaliya nin kaloo yemeniya ma dhaxlo maxaa maanica ii diiday waa maxay ha odhan ilan adna soomaali baa taa isna waa yemi iska soo gaca sababul irtigiiba me waxaa loo baahan yahay maanican laga hadlaya waa ninka sababul irtiga uu ku qumay kolkaa dadkaa ayna waxbaba u dhexaynin ha baadhin oo maanicii dhexalka diiday baan rabaa ha odhan waxaa kaloo isna maanica ah, aadan u raadinaynin gabadha licaanka ninkeegu uu ku sameeyey ilmaha ay dhasho dhaxal male ilan sababta irtigaba ma haystee licaan licaanka waynu garanaynaayo xukun buu leeyahay waa ninka iyo gabadhuba inay masaajidka isla yimaadiinu ninku mimbarka koro oo halkaa shan tallaabo uu ka akhriyo oo gabadha uu kolkaa ku tuhmaysanayo ama uu wax kaga sheegayo gabadha ayay zinadii ku cadaaniyo waxaa la odhanayaa halagu fuliyo hadday iyadu radi samayn weydo oo ay iska celin weydo iyaduna shan qodob oo kale ay samayn weydo ilmaha ay dhashaana markaa dee ilmo nasable noqon maaye weladulicaanku waa sidii weled waaan jirin oo kalunbu noqonaya dhaxal leh kolkaas sababuliri kuma dhicin weladulicaanka weladu zinaha sidoo kale dhaxal ma lehe maaniciisu waa maxay ha odhan ilayn sababulirigii baan ku dhicine haddaba wixii sababulirfiga laga waayo ama shuruudulirfiba xataa shuruud baa jirtay aynu soo dhiganay oo saddex shardi ahaa shuruudulirigii waxa laga waayo isna dhaxal ma maanicu waa maxay ha odhan oo maalan qofka mafquudka ah ee la waayo qof baa mafquud ahaa ama wuu tahriibayo muddo dheer baa la sugayo waa la waayey raq iyo ruux ama cayn iyo aar eh, iyo cayntoona lagama helin qofka badda inuu galay baa la ogaa laakiin intii la socotay inay dhinteen waa la ogyaho margabka uu gadoomay laakiin cid tidhaahda hebel wuu dhintay lama hayo kolkaa qofkaa mafquudka ah sidaynu ogeyn ama dad mafquudo oo wada socdaa marka ay jiraan dee isdhaxli maayaan dadkaa mafquudka ihi sababta ayna isku dhexlaynin mafquudku waxa weeye shaki baa jira oo waxa laga shakisaya siday u kala nolol dambeeyeen oo shardigii aynu soo dhiganay ee taxaququ xayaatil waari ah taxaquqii baan jirinoo shaki baa yimid oo shardigii baa meesha ka baxay haddaba mawaanicdani waxay ka hadlaysaa waxa shuruuddiisuna ay dhammayska tiran tahay asbaabtiisuna ay dhammayska tiran tahay ee haddana aan isdhexlaynin maanica ay isku dhexli waayeen taa ayay ka hadlaysaa kolkaa wa yamnacu waxaa diidaya ashaksa shaksiga waxa u diidaya min almiiraahi dhaxalka waxa u diidaysa waaxidatun mid qura oo min cilalin cilada ka ahaatay ciladaha oo alaain saddexa saddex ciladood midkood baa diidi riqun waa riqi oo addoonsi ah wa qatlun waa qatli oo dilkii ah wakhtilaafu diinin waa diinta oo iskhilaafta oo kala duwanaata fafham niyahow fahan falayse shaku shakigu ma aha kal yaqiini yaqiinta oo kale maahee war bal wax fahan buu yidhi shakigu yaqiinta lamid maahee qodobka koobaad ee maanica ah ee in laysdhexlo diidayaa waa riqun riqun waa addoonnimo qofka oo addoon noqda riqun luqadda riqiga waxaa loo yaqaanay waynu garanaynaa alcubuudiya sharcigana waxaa loo yaqaanaa riqiga marka laga hadlo waa cajzun xukmiyun yaquumu bilinsaani bisababi اlkufri yaquumu bilinsaan bisababi اlkufri bal u fiirso waa cajzun cajzi xukmiyun xukmi ah oo la xukumay qofkani waa caajiz waxba ma qaban karo waana caajizkaasi waa cajzi xukmi ah weeye laakiin waxaa la diidayaa hamoodin inuu yahay cajzi daati ah ma aha inuu ka xoog wen yaha laga yaabaa oo kolkaa odhan maysid waxaan ma qaban karo ma qaadi karo odhan maysid cajzi daatihi ma jiro laakin cajzi xukmiya baa jira cajzi xukmi ah ayaa jira oo addoonka ku qumaya waa cajzun cajzi xukmiyun xukmi ah oo xukunka ah la xukumayo cajzun xukmiyun yaquumu bilinsaan qofka ayuu ku qumaa bisababilkufri buu ugu qumaa bisababilkufri waxaa inaga baxay xaj xajriga wixii la odhan jiray oo cajزu xukmiyu yaquumu biاlinsaan bisababi cadami xusni tasarufihi tasarufkiisa oon wanaagsanayn sababteed cajziga xukmiga ee qofka ku quma waa qofka oo mubadiro hantida daadaadiya waa la sharaa oo waxa laga sharaa waxqabadkao dhan baa qofkaa layska hortaagayo waa laga joojiyaa haddaba cajzigaa xukmiga ah ee ku qumay addoonka ee bisabab cadami xusni tasarufihi ugu qumay ama bisababi kownihi sabiyan ugu qumay addoon lama yidhaa oo adoon addoon ma aha riqi ma waa ajzi waa waa baa la odhanayaa baabkii xajriga la jiray wey haddaba addoonnimadu marka addoonkii uu yahay ma daraf qura ayuu maanicu ku qumaayo inuu wax dhaxlo ayuu u diidaa mise darafka kale in la dhaxlaa ayuu diidaa mise labada darafba talow riqigu wuu manciyaa labada darafba riqigu wuu manciyaa riqigu labada darafba wuu manciyayaa oo qofku hadduu addoon yahay isagu wax ma dhaxlo isagana lama dhaxlo qofku hadduu addoon yahay maxaynu nidhi isagu wax ma dhaxlo oo addoonkani hebel baan dhaxlayaa odhan maayo isagana lama dhaxlo oo isagii hadduu dhinto hala dhaxla la odhan maayo muxuu haystaaba dee labada darafba addoonku waa cilo riqigu waa maanic diidaya inuu wax dhaxlo iyo in isaga la dhaxla labadaba midnaba jiri maayo waa maanicaha waxaa kaloo culima la yidhaahdaa addoommadu toddoba loo qaybiyaa sida la og yahay waxaa ka mid a ah kol la yidhaahda qinun waa addoonka khaaliska ah qinnun iyo addoonka la yidhaahdo mudaberun waa addoonka mudaberka ee la dib dhigay iyo addoonka mucallaqun cidquhu bisifa addoonka xorayntiisa tilmaan lagu xidhay iyo addoonka almuusaa bicitqihi in la xoreeyo addoonka la wasiyooday iyo addoonta umuwaladada la yidhaah ee sayidkeega ilmaha u dhashay umuwalada iyadana la yidhaahdaa iyo addoonka mukaatabka la yidhaa ah, mukaatabka ee la kitaabeeye la yidhi haddaad lacag intaa dhan ii keento oo laba sano gudahood aad iigu keento xor baa tahay ee intuu shaqo tegey is-iibsanaya mukaatab baa la yidhaahdaa waa kalixaad iyo addoonka mubacadka la yidhaa ah, ee badhkiina uu xor yahay badhkiina uu addoonka yahay toddobadaa addoommaba riqiga ayaa isla soo gelaya oo dhaxal afka saari maayaan iyagana la dhaxli maayo ilaa mubacadka ugu dambeeye mooyaane mubacadka mubacadkaasi warbule ka qaybi ay xor tahay qaybina ay addoon tahay kaasi isaga hadal iyo muran iyo dood ayaa kaa ku sugan oo dood baa ku jirta kaa mubacadka ah addoonku hadduu mubacad yahay oo barhkii ay xor tahay barhkiina ay addoon tahay madaahibku way ku kala duwan yihiin shaaficiyadu waxay yidhaahdeen adoonka mubacadka ah waxay ku tilmaameen waa la dhaxli oo inta xorka ah waxa uu ku leeyahay nuskiisa xorta ah waxa uu ku mulkiyey waa laga dhaxli laakiin isagu waxba dhaxli maaya bay yidhaahdeen addoonka mubacadka ah waa la dhaxlaa laakiin isagu bedhkiisaa xod xorka ah wax alla wuxuu ku dhaxlayaa ma jiro bay yidhahdeen shaaficiyadu saasay ku tegeen mubacadka ha la dhaxlo laakiin yaan isagu una waxba ku dhaxlin bacdigiisa ayuuna waxba ku dhaxlin nimanka culimada madhabka shaaficigu sidaa ayuu qaatay waa mubacadkii marka laga hadlayay waxay soo qaateen madaahibta kale markaynu eegno waxay qaarkood yidhaahdeen maalikiyada iyo xanafiyada markaynu eegno addoonka mubacadka ah lana dhaxli maayo waxna dhaxli maayo oo inta xorta ah waxa uu ku milkiyey sayidkiisa uunbaa qaadanaya siday qabaan maalikiyada iyo xanafiyadu isagu wax dhaxli maayo isagana la dhaxli maayo shaaficiyaduna waxay yidhaahdeen isagu waa la dhaxliya wax dhaxli maayo oo waxa ku kalifay inay yidhaahdeen waa la dhaxli badhkiisan xorta ah dee badhkani waa xor ee wuxuu leeyahay uu xortan ku yeeshay qaraabadiisaa mudan inay qaadatee sayidkiisu ma mudna laakiin haddii la yidhaahdo isagu waxa dhaxlo wuxuu yeesho waa la qaybinayo qaybna dee intii addoonkaa la siini oo sayidkiibaa qaadan qaybna intiisii xorta ahayd baa laga dhigi oo maalkiiuu sayidkii dhaxlayo isagoo sayidku aan meel laba ka soo gelin ama asbaabtii irtiguba ayna ku qumin ayaa ka dhalanaysa addoonka mubacadka ashaaficiyadu shaaficiyadu ha la dhaxleeyuuna dhaxlin bay yidhaahdeen maalikiyada iyo xanafiyaduna yuuna dhaxlin yaana la dhaxlin bay yidhaahdeen xanaabilada markaynu eegno addoonka xorti ihi waa sida dhinaca xor ee addoonka mubacadka ihi qaybtiisa xorti waa qofka xorta oo kale bay leeyihiin oo waxna wuu ku xijaabi wuuna dhaxli waana la dhaxli runtii madhabkaa xanaabilada ayay rag badani u bogeen mas'aladaa mubacadka marka la eegayo oo xataa marka la eego saxaabadii iyo xilligii hore a'immadii waaweyneyd marka la eego rag badan baa qaatay ibnu cabaas madhabkiisu waa asaas inuu lana dhaxlayo waxna dhaxlayo sidaasoo kale loola mucaamaloonayo xasan iyo shacbi iyo jaabir iyo thawri iyo abi yuusuf iyo rag badan oo raggii waaweynaaa ee ama taabiciintii saxaabadii saasay ku tegeen addoonka mubacadka ah warkaasaa ku jira bal haddaba addoonka mubacadka ah adoonku markuu mubacad yahay bal aynu eegno haduu dhinto siduu wax u dhexli karo maalan adoon mubacad ah ayaa dhintay waa adoon mubacada ah oo badhna uu xor yahay badhna uu adoon yahay wuxuu ka dhintay aabbihii iyo hooyadii ayuu ka dhintay aabbihii iyo hooyadii ayuu adoon qaybi xor tahay qaybina ay addoon tahayba aabbihii hooyadiibuu ka dhintay haddaynu eeg badhka xorta abuuna ah wax ku lahaa berhkiisa xortaabu wax ku lahaa oo waxbuu milkiisnaa qaybta xortaa qaybta xortii waxay lahayd marka shaaficiyada iyo xanaabilada la eego labadaa madhab waxay ka midoobeen in la dhaxlayo waxay laakiin ay ku kala duwanaadeen inuu dhaxli bay xanaabiladu sheegtay shaaficiyaduna inuuna dhexlayn bay sheegtay maalikiyada iyo xanafiyaduna way midoobeen kolkaa qaybtiisa xorta ah inta uu ku leeyahay inta saddex loo qaybiyo ayaa hooyadii meel saddexaad laga siin aabbihiina ulusaanka soo hadhay baa la siin sidaasuu la ayaa wixii uu xorta qaybta xorta a ah ku lahaa loo dhaxlay waa shaaficiyada iyo xanaabiladu siday qaateen xanafiyada iyo iyo maalikiyadu siday qaateenna qaybta xorta ah intuu ku lahaa la dhaxli maayo e eh, sayidkiisii unbaa dib loogu celinayaayo wada qaadanaya addoommadu hadaba dhaxal male labada dhinacba waa maanico in la dhaxlo iyo inuu wax dhaxlaba wuu diidayaa walow shaaficiyadu mubacadka ay ka soo saareenoo waa la dhali ay yidhahdeen wax dhali maayo waa la dhali waa la isagaa la dhaxlayaa addoonka mubacadkiihi shaaficiyada agtooda nebiyadu ka soo hor jeedaa nebiyaday isku cagsi yihiin nebiyadu wax way dhaxlaan laakiin iyaga lama dhaxlo waa kii rasuulku lahaa salى اlahu alayh wasalam naxnu macaashir alambiya laa nuura waa kii lahaa annagu haddaanu nahay nebiyada nalama dhaxlo maa taraknaahu sadaqa waxaanu ka tagnaa waa sadaqo un nebiyada lama dhaxlo laakiin waxbay dhaxlaan lama dhaxlayo addoonka mubacadka ana cinda shaaficiya marka la eego muxuu noqonayaa waa la dhaxlaaye wax ma dhaxlo dadka iyo basharka marka la eego xagga dhaxalka waa afar qaybood baa la yidhaahdaa dadku waa afar qaybood mid aan la dhaxlin isaga la dhaxli maayo isaguna wax dhaxli maayo waa qaatilka oo kale eeg waxa weeye addoonkii baan doonaya addoonka khaaliska ah oo kale qaatilka ma raba addoonka khaaliska ah oo kale addoonka khaaliskii wax ma dhaxlo lamana dhaxlo iyo mid waxna dhaxlo lana dhaxlo waa sidee nin caadiga ah oo kale qaraabadaadu adigana way ku dhaxli adiguna iyaga waa dhaxli iyo mid wax dhaxla oo laakiin aan la dhaxlin sida nebiyada oo kale iyo mid la dhaxlo oo isagu aan wax dhaxlin sida mubacadkan oo kale afartaa ayay dadku u qaybsameen mid wuxuun dhaxla oon la dhaxlin iyo mid la dhaxlo oo isagu aan wax dhaxlin iyo mid aan lana dhaxlin isaguna wax dhaxlin iyo mid isna wax dhaxla isagana la dhaxlo afartaa qaybood ayay dadku yihiin oo waad inoo aragtaa addoon haddaba la dhaxlayo oon mubacad ahayn hal suuro oo qura ayaa lagu sifeeyey suuro qura ayaa la sheegaa addoonkoo la dhaxlayo nin gaala oo musta'man ah ayaa masalan inala degan oo inala jooga waa musta'man buu yahay oo waa nin musta'mana weeyaan oo la dhowrayo ninkii gaalka ahaa ammaano la siiyey ninkii musta'manka ahaayee inala deganaaba isagoo mustamana la dhaawacay isagoo mustamana baa la dhaawacay oo gaal ah oon addoon ahayn isagoo dhaawaca ayuu ninkii muslimiinta waxyaabihii lagu heshiiyey ayuu ka baxay dagaal baaba laysku qaaday oo waa noloshaa lagu qabto waabaa la addoonsaday isagoo dhaawaca isagoo dhaawaca markii la addoonsaday isagoo addoon addoon ah ayuu dhaawicii intii addoonnimada uuna gelin ku dhacay ayuu u dhintay dhaawiciibuu u dhintay ma waxaa la odhanayaa ha la qiimeeyo oo isagoo xoolaabuu ah dhintaye qiimihiisii ha la bixiyo oo yaa dhaxli addoonkiis ka sayidkiisaa qaadanaya mise waxaa la odhanayaa naburkan uu u dhintay waxa lagu dhuftay isagoo xor ah oo gaal ah ee waxa weeye diyadiisii ilan diyo gaala lahayn muslimiinta aan ahayne diyadiisii ha la eego oo dadkiisii ha qaataan marka diyadiisii baa laeegaya dadkiisii baana qaadanaya oo ila naburkan uu dhintay wuu ka horreeyey addoonsiguu ka horreeyey halkaa suuro oo qura ayay ragga qaarkood sheegaan oo ay yidhaahdeen taasoo qura ayaa noo sugan wayamnacu waxa manciya ashaksa qofka waxa ka manciya min almiiraai inuu wax dhaxlo waaxidatun mid baa ka mancida oo min cilalin cilada ka ahaatay ciladaha oo alaain saddex ah riqun adoonnimo ayaa manciyaysa ama riqun weeyi addoonnimo wa qatlun weeyi iyo qatligii wa qatlun dilkii haddaba hadduu culimo qatliba meesha yimaad waa cilo maanica ah qatli hadduu meesha yimaad waa cilo maanica ah ciladaa maanicada ah ee qatligi ihi labada dhinacba kama mancido dhaxalka ka wax dilay iyo ka la dilay labadaba dhaxalka looma diidayo oo laga manciyi maayo waaa laga manci waxaa laga manciyayaa oo qura ka wax dilay un baa laga manciyayaa oo dee ficilkan uu geystay looga manciyayaa maalan ka wax dilay baa laga manciyaya oo waxaa laga yaabaa kala dilay inuu dhaxlo kii dilay kala dilay baa dhaxli kare kii dilay laakiin ka wax dilay ma dhaxlayo kuu dilay sidee lagu suuray in baa laga yaabaa inay ardaydu is yidhaahdeen ka la dilay oo dhaxlaya kii dilay nin baa ogaan ugu dhuftay xabad ama wax u dhigma qof qaraabadiisu dhaxalkiisii leeyahay markuu sidaa u dhacay isagoo sakaraad ah oo naftu ayna ka dhicin uunbaa isaga laftiisii dil lagu fuliyey ama gacan kalaa dishay ama mas baa qaniinay ama wuxuunbaa aduu dhacday oo isagii baa dhintay qaatilkiibaa dhintay saa markuu qaatilkii u dhintay ayay toban eh, toban daqiiqo kadibna kii uu qaatilku xabadda ku dhuftay baa ka daba dhintay labaduba caruur bay ka tegeen kan haddaba eh, la dilay ma garanaysaa ee eh, nolo haddana nolosha ku dambeeyey wuu dhaxlayaa kii dilay xabadda ku dhuftay dee xabadiisiibuu dhintay waa qaatilkiisii qaatilkii wuu dhaxliyo markuu qaatilkii dhaxlo ayuu wuxuu qaatay ayaa ubadkiisii haddana loo sii qaybin doonaa kii la dilay laakiin kan wax dilay hadduu ka nolol dambeeyo kuu dilay lagama yaabo inuu dhaxalkaa yeesho oo dhaxalkaa yeelan maayo dhaxalkaa uu qaadanaya la odhan maayo qatligu haddaba waa maanic yuu dhaxalka u diidaaba inu nidhi ma labada dhinac mise ka qaatilka ah oo qura qaatilka oo qura ayuu dhaxalka u diidayaa qaatilka oo qura ayuu dhaxalka u diidayaa haddaba macaashira shaaficiya marka la eego qofku hadduu sababba ku leeyahay dilka qaatil baa loo arkayaayo ma dhexlayo ama ha ahaado mubaashir ama ha ahaado sabab ama ilaa inay dee sababtu baciid tahay mooyaane xataa haddii uu ku markhaati kaco nin qaraabadaada oo dil loo haysto ayaad ku markhaati kacday dhexdhexli maysi de ilan markhaatigii baad ku furtaye xataa haddaad markhaatiga taskiyeyso markhaatiga niman ninkii walaalkaaye la dilay dilka loo haystay ayaa markhaatidiisii laga shikiyey inay caadilin yihiin iyo in kale adigaa markhaatigii taskiyeeyey waxaa tihi markhaatiyadan anaa aqaano waa niman toosan weeyaan safka hore ragka ku tukada weeye dhaxli maysid ilin markhaatigiibaa taskiyeysaye haddaad xaakim tahay ood xukunkaba ku fulisid dhexli maysid haddaad qaadi tahay ood ku xukuntid dhexli maysid waa shaaficiyadu siday ay u dhigeen qatli oo dhan qatli oo dhan xataa haddii si xaqa loo dilayo ama si aan xaq ahayn loo dilayo qofuu dilay xataa haddii loo dilayo oo aad noqoto nin askarigii tooganayey ama aad noqoto ninkii ciidanka haystay amarka dalbanayey ama aad noqoto ninkii maxkamadda fadhiyey ama aad noqoto ninkii dowladda haystay ama aad noqoto kii ku markhaati kacay ama aad noqoto kii markhaatiga taskiyeeyey ama aad gacantaadaba ku dishid ama uu ceelkaaga ku dhinto ama adu haddaa dilkiisaa ah sabab adigu aad leedahay ay tahay dhaxalkaa ma yeelanaysid dad isdhaxlayaa meeshaa ma jiraan markaa waa mamnuuc ma dhexli karaysid haddaad fatwooto ka waran laakiin waad fatwootay sheekh baad ahaydoo walow cayntiisaba aad fatwootide war hebel isagoo reerle ayuu zino ku kacaye ka waran baa lagu yidhi xukunkiisu waa maxay diintu maxay ka qabtaa dee waa in la rajmiyaa tidhi rajmintiibaa lagu fuliyey waa dhaxli markaa waa dhaxli iyada haddaad fatwada waayo qofka muftigihi mulzim ma aha baa la yidhaahdaa mulzim muftigu mulzim ma aha oo ma laaziminayo qofka in qasab lagaga dhigo isagu masalada sharcigaa buu caddaynaya taas iyadoo ma shaaficiyadu kolkaa waxaasoo dhan mayna kala qaadqaadin keliya waxay ka soo reebeen sababta baciidka ah haddaad gabadh guursato ood gabadhii aroosato oo gabadhii ay uuraysato oo uurkii ay ku dhimato miyaadan dilka kulahayn ilain biyahagiioo ilma ahaa ayay ku dhimatay markay foolanaysay ayay fooshii ku dhimatay miyaadan dilkaa kulahayn ka waran gabadhaa ma dhaxlaysaa ilain waa dilkii waa waad aragtaayo ilmahaagii ama sababtaadii ayay gabadhani u dhimatay sow ma aha ma la odhanayaa kolkaa ma dhexlayo maygu dhaxlayaa waa sabab baciid ah sababtaasoo kale waa sabab ciid ahoo la odhan maayo dhaxli maaye wuu dhaxlayaa haddii gabadha cunto aada u soo iibiso ama caano aada u soo iibisay caanaheenna mas iyo abeese iyo wax kasta caanaha miyiga iska dul maro iska caba hadday doonaan sunta dib ugu celiyo oo dee wa caana haddaan la daboolin oo la hagaajinin oo laga warhaynin khataro badan bay maraan aduu caanaad usoo iibiso caanihii bay cabto way ku dhimatay ilan caano sumaysan bay ahaayeen ama cuntadiibay cunto way ku dhimatay waad aragtaayoo dee waad waxaad u adkeentay oo sababaad leedahay bay gabadhani ku dhimatay sababtaasi waa baciid la odhan maayo dhaxalka yeelan may er iskuma yeelanayaane waa sabab baciidaho qadar alle uu alla keenay unbaa laga soo qaadi way isdhaxlayaan labadaa qofi markaa madaahibku wuu ku kala duwan yahay hadda arrinkan xanafiyada haddaan soo qaadanno siday ka aaminsan yihiin qaatilka oo kale waxay dilka ayay qaybiyaan xanafiyadu kolkay dilka qaybiyaan ee qaybo kala duwan u qaybiyaan waxay yidhaahdiin kol haddii uu dilkani uu yahay khada hadduu yahay dilkii khada'a la odhan jiray waa inaad uwaar toogato oo uu ku dhaco dee qof caadiya ama sidaan garanayno uu noqdoba shibhulcamdiba uu noqdo waa inaad wax yar oon dilaynin ku garaacis tidhaahdo wixii yaraa u dhintaba ama camdiba waa inuu yahay oo kasba aada u disho aduu markay isku soo wada ururiyeen xanafiyadu way kala qaadeenoo waxay yidhaahdeen dilalka qaar ka mida kuwa kafaarada leh oo kale wixii kafaaro waajibiya dhaxli maayo dilkaagu hadduu kafaaro waajibinayo lagama yaabo inaad dhaxasho laakiin wixii aan kafaaro waajibinaynin dhaxalka kuu diidi maayo khadi'ii iyo shibhulcamdigii iyo kafaaray waajibin jireen laakiin sababta iyo waxyaabaha lamidka ihi shardiga iyo ma waajibiyaan oo sababtu ceel yarood meel ka qoday ayuu qofkani ku dhacay ama isagoo ku dabaalanayuu ku dhintayba waa ceel meel ad ka qoday sabab aad u leedahay buu u dhintay markaa ceelkan dee halkan ka qod ku yidhi haddii milkigaagii uuna ahayn beertaadii adan ka qodan ama meel kuu madax bannaan adan ka qodanin oo welibana wixii lagu ilaalinayey ee dayr iyo silig ahaana adan ku xidhanin oo qofku si tacadiya isagu uuna ugu dhicin ee adigu aad sababta leedahay kaasoo kale waxay leeyihin way isdhexlayaan xanafiyadu wixii kafaaro waajibiya un baanu qabnaabay yidhaahdeen inaan la dhexlaynin waxa kaloo dhan waa la dhexlayaa xanaabilada markaynu eegno iyaga laftoodu way kala saarsaareen oo waxay yidhaahdeen way kala qaadqaadeen oo qaybna way dhaxli bay yidhaahdeen xanaabiladu qaybna dhaxli mayse bay yidhaahdeen wixii qatli waajibiya ma dhaxlayo oo dee qofkani isagaa dilayba oo qisaas wixii keena qatliga qisaasta keenaya kii xaqa lagu dilay iyaa laga reebaya markaa haddii qofkani uu zinaysto isagoo reer leh oo sidaa loo dilo in aan kolkaa ay isdhaxlayaan oo dhaxalkii una qofkani ka qadinayn buu sheegaya halkaasay xanaabiladuna ayay la mareen qatlun waa qatligii iyo dilkii waa cilo maanica oo qofka u diidan in la dhaxlo dhinac qura ayayna dilka ayuu dilku maanic ku yahay uu u diidaa wakhtilaafu diinin waa diinta oo kala duwanaata ikhtilaafu diin haddaba qatliga inay inayn ikhtilaafu diin ikhtilaafu diinku haddii labada qof kale diin ay noqdaan muslim iyo gaal haddii la kala noqdo laysma dhaxlayo muslimkuna gaalka dhaxli maayo gaalkuna muslimka dhaxli maayo waxaana laga qaatay xadiiskii saxiixa ahaa ee bukhaariga iyo muslimka ku yaalay laa yariu lmuslimu alkaafira wala lkaafiru almuslima rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam qof muslim ihi gaal ma dhaxlo qof gaal ihina muslim ma dhaxlo kaafirku inuuna muslimka dhexlaynin waa ijmaac baa ku guntamay laakiin muslimku inuu kaafirka dhaxlayo inuuna dhexlayo waa jumhuurta qabta ragga qaar baa le meye muslimku ha dhaxlo ninka gaalka ah oo ha eego al islaamu yacluu walaa yuclaa calayhi islaamku isagu unbaa sarreeya ee lagama sarrayn karo halkaa ha eego oo muslimku gaalka ha dhaxlo laakiin gaalku yuuna muslimka dhaxlin oo sida ninka muslimkiihi gabadh gaaladaoo ahlu kitaabada uu u guursan karo laakiin nin ahlu kitaabihi gabadh muslimada dee ma guursan karo alislaamu yaclu walaa yuclaa calayhi halkaasay la mareen ragga qaarkood mucaad saxaabigii mucaad iyo mucaawiye iyo ayaa laga waramaaba inay sidaa iyagu ku tegeen oo muslimku uu dhaxli kara gaarka laakiin xadiidka bukhaariga ku qoran ayaa inoo sheegaya labadaas inayna isdhexlayn kol hadii kala diinba la noqdo laysma dhaxlayo hadii kala diin la yahay ragga qaarkood waxay yidhaahdeen hal mas'ale ayaanu haynaa oo mustanaa ah oo muslimku gaalka uu dhaxli karo waxa weye nin gaala ayaa dhintay xaaskiisii oo gaalada oo uur leh ayuu ka dhintay gabadhii uurka lahayd gabadhii uurka lahayd ee ninkeegii gaalka ahaa uu ka dhintay ayaa intuu ninkeegii mootanaa iyadoon weli umulin islaamtay markay islaamtay unbay wiil yar dhashay wiilkaa yar maxaa la xukumayaa ma aabihii baa la haleeshiini oo waa gaal baa la xukumi xukun ahaan mise hooyadiidan hadda islaantay baa la haleeshiini oo muslim baa laga dhigi hooyadii baa la haleeshinaya ilmaha yaroo muslim baa laga dhigi haddaba kol haddii ilmihii yaraa muslim la xukumay markuu dhasho aabihiisii gaalka ahaa wuu dhalayaa aabbihiisii gaalka ahaa wuu dhaxlaya masladaasi waa masle mustanaa walow culimada qaarkood ay yidhaahdeen war ilmuhu markuu dhasho wuxuunbaa gacanta laga geliyaaye xilligan uu dhashuu muslimka muslimka lagu xukumay dhaxalkii ma yeelanin markuu aabihii dhintay uu uurka ku jiray ee hooyadii ay gaalada ahayd markaasuu dhaxalka yeeshay markaasuu dhaxalka yeesho waxaa loo tawaqufiyey maalka lab iyo dhadig midkuu yahay si loo kala ogaado iyo nolol iyo geeri wuxuu ku soo dhasho si loo kala ogaado uunbaa loo tawaqufiyey e waxaa lagu leeyahay dhaxalka markaasuu yeeshay oo markuu wax dhaxlayaa waa markaa waa gaal gaal dhaxlay un ka soo qaad markaasay kuleeyihiin hadda markii uu dhashay isagoo hooyadii ay islaamtayna gacantunbaa laga geliyey wixii markaa uu yeeshay wakhtilaafu diinin waa diinta oo iskhilaafta hadday diintu iskhilaafto dadku ay kala diin noqdaan isma dhaxlaan buu sheekhu yidhi fafham niyahu sidaa fahan falayse shaku shakigu ma aha kal yaqiini yaqiinta oo kale ma aha shakigu yaqiinta oo kale maahee bal hadda sidaa faham buu sheekhu ku yidhi oo arrinkaa aan kuu sheegayo isku day inaad fahanto falayse shaku shakigu ma aha kal yaqiini yaqiinta oo kale shakigu ma aha waxay culimadu isweydiiyaan talow dadka gaalada ah kaafiriinta yahuuddii iyo nasaaradii iyo saabiiintii iyo majuusadii iyo waxyaabihii kale dudunnaa gaaladu lahayd ma milla waaxida baynu u qiimaynaynaa oo way isdhaxlayaan markaa iyagu mise milla waaxida loo qiimayn maayo mas'aladaa sida ansaxa ah cinda shaaficiya alkufru kulluhu milla waaxida baa la yidhaahdaa alkufru kulluhu milla waaxida kufrigu gebi ahaan waa milla waaxida oo milo qura ayuu leeyahay sida ay qabaan maalikiyada iyo xanaabilada iyo waxay leeyihiin yuhuuddu waa milad nasaaraduna waa milad waxa ka soo hadhayna waa milla weeyaan oo sidaa ha ysku dhaxlo haddaba haddii gaaladu ay u qaybsan yihiin muxaarib iyo khayru muxaarib ay isdagaalayaan dhexdoodu isdhaxli maayaan haddayna isdagaalayninna cinda shaaficiya alkufru kuluhu mila waaxida alkufru kuluhu mila waaxida waxaana laga qaatay aayaddii qur'aanka ahayd ee rabbi uu lahaa famaada bacda alxaqi ila dalaal xaqa dabadii ma ahaan baadi mooye wax kale baadidu waa dariiq qura baadidaas unbaa xaqa ka dambaysa baa lagu leeyahay kolka waa kufri culimmadu waxay isweydiiyaan mawaanicda irhiga ma saddexdan uu sheekhu inoo sheegay uunbaa mise mawaanic kale ayaa jirta ragga qaarkood ayaa yidhi hana loogu daro ikhtilaafu dawilkufri dadka gaalada ah oo iskhilaafa taa hana loogu daro waa iyagoo qaarna dimi a ah, qaarna xiraaba ah oo dagaal lagu wada jiro oo dimiga iyo xarbigu dee isma dhaxlaan qowlka adharka siday xanafiyaduba qabto maalikiyadii xanaabiladu laakiin way ku khilaafsan yihiin ikhtilaafu dawi lkufri waxa weeyaan bay yidhaahdeen mas'alo ama maanic anu garanayno inayna isdhexlaynin noogu dara bay yidhahdeen ikhtilaafu dawi lkufri mawaanicday ku jirtaaye qodob kale oo shanaad baa lagu darayoo ragga qaar baa yidhi riddada hana loogu daro ciyaadan bilaah ilaahay baynu ka magan gallaye riddada qofku hadduu diinta islaamka ka gaaloobo ridadaa loogu daro isaga isagu wax ma dhaxlo isagana lama dhaxlo laba walaalihi hadday wada gaaloobaan ama qoys hadday wada gaaloobaan qoys idil baa wada gaaloobo diintii ka baxay qoyskaasi markay ridoobaan isdhaxli maayaan midna midka kale dhaxli maayo maalka ay ka tagaan sidee laga yeelayaa fey haddii la helay muslimiintu gacanta ku dhigaan fey baa laga dhigayaa iyo qaniimo oo kale fey baa laga dhigayaa kolkaa dadkaa ah hadaba riddada iyo gaalowgaasi iyadana aynu nidhaahno riddadu dadka ahlu ridihii isma dhaxlaan oo halkaa noogu daaya noogu dara qodobkaa shanaad qodob lixaad ayaa jira oo ay culimmada qaar yidhaahdeen isna waa maanicaha na loogu daro oo dawrkii ahaa adowru xukunkii dowrka la odhan jiray adowru lxukmi adowru lxukmi waxa weeye dhaxalsiinta qofkan aada dhexalsiisay hadday ka dhalanayso dhaxal la'aan bay dhaxal la'aani ka dhalanaysaa mayd baa dhintay walaalkiibuu ka tegey oo xaa'is ah oo maalka oo dhan wada qaadanaya xaa'is waa xaa'is meydku markuu dhinto walaalku waa xaa'is walaalkii oo xaa'is ah buu ka tegey walaalkii xaa'iska ahaa ayaa ilmo yar oo la garan la'yahay ku markhaati furay inuu walaalkii dhalay walaalkiisan meydkiihi inuu dhalay haddaba waxaa la yidhaahdaa iqraarkaas waxa la qaadan karaa oo qura iqraarku wuxuu muctabar noqon karaa oo qura oo la odhanayaa ilmahan baa la haleeshiinayaa markuu qofka muqirka ee arinka iqraarka ku samaynaya uu xaais yahay xaais waa inuu yahay qofkani ilmahan waxa aabbihii la haleeshiini qofka ku markhaati furaya ee caddaynaya markuu yahay qof xaa'is ah tusaale ahaan haddaba walaalkiibaa ku markhaati furo yidhan ilmahan yar adeer u ahay oo ninkan dhintay baa dhalay xaa'is ma yahay walaalkii haa waa nacam waa xaa'is ilmahaa yari ma dhaxlayaa hadaba oo aabbihi baa dhintay ee ma dhaxlaya haddii ilmahaa yari uu dhaxlo oo la yidhaah walaalka ha xijaabo walaalkiibaa xaaisnimadii ka baxaya kol hadduu walaalku xaaisnimo ka baxana ilmihii yaraabuuna nasabkiisii sugnaanaynin ila ilmaha yar nasabkiisu wuxuu ku sugnaanaya walaalku inuu xaa'is yahay kolka hadduu ilmihii yaraa nasabkiisu sugnaan waayana ilmihii yaroo dhaxalkiisii baa la waayaya waa adoo yidhaha aabbahayna anaa dhalay isaguna isag anigu i dhalay say u soconaysaa waxa wey waa isku daba noqnoqda un saw ma aha halaysku daba noqnoqdo un weeyi kolka waxaa la odhanayaa ilmaha yar nasabkiisuna ha sugmo dhaxalkiisana ha la joojiyo ila waa dawr buu noqonayaa dawr xukmiya wixii la odhan jiray dhaxalsiintiisa dhaxal la-aantiisa ka dhalanaysa haddii la yidhaha aabbahaaba dhaxlaysaa inuu aabbaba u noqon waayaa ka dhalanaysa oo goormu aabba kuu yihi umbaa la yaa kuu qirtay inuu aabba kuu yahay saw kan kii qiranayay laga waayey eed adigu diiday aabanimadana hel maalkana iska daa waad aragtaa kolkaa dawrkaana hana loogu darabay culimadu yidhaahdeen dawrka xukmiga ah waa shay maanica oo isna dhaxalka manciye eh. lixdaa shay ayaa mawaanicda laga dhigaa irfiga iyo dhaxalka diida wayamnacu waxa manciya ashaksa shaksiga waxa ka manciya min almiiraahi dhaxalka waxa ka manciya waaxidatun mid ayaa manciyeysa min cilalin cilada ka ahaatay ciladaha oo halaain saddex a cilado saddex a mid kamida ayaa dhaxalka diideysa saddexdiiba waynu sheegnay riqun waa addoonnimadii wa qatlun iyo diliddii wakhtilaafu diinin iyo diinka oo iskhilaafa eniyow fafham fahan falayse shaku shakigu ma aha kal yaqiini yaqiinta oo kale shakigu ma aha ragga qaarkood baan yidhi nebinimadana ha naloogu daro nebinimada ha naloogu daro oo anubuwa ha naloo sheego inay maanic tahay iyaduna ilay nebiyada lama dhaxlo oo waa maanic in la dhexla diidaysae nubuwada noogu dara baa ayay yidhahdeen ragga qaarkood laakiin loogu dari maayo oo iyadu waynu ognahay nebiyadu wax way dhaxlaan laakiin lama dhaxlo sababtuna ajrigu inuu u farabato ayaa la doonaya oo nebiyada lama dhaxlo markaan leenahay sawkii nebigii ilaahay ma nebi kumuu ahaa nebigii ilma zakariyuu ahaa rabbi hablii muxuu lahaa wa wayariu min aali yacquub nebigii ilahaa baan doonayaa sawkii yariunii yihi yariunii wa yariu min aali yacquub sawkii halkaa nebigaasi caddaynayey waa nebiyulaahi zakariyu ahaa wuxuu ihi fahablii min ladunka weliyan yariunii wa yariu min aali yacquub sawka nebigaasi nebiyulaahi zakariya caddaynaya aayaddaa in la dhexlayo in la dhexlayo ayuu caddeeyeyba aayaddaasi waxay culimmadu yidhaahdeen dhaxalkaasi wiraasadaasi maaha wiraasadii maalka eh waa miraa wiraasadii cilmiga weeyaan wiraasada cilmiga yarinii idhaxlo oo cilmiga iga dhaxla iyo diinta iyo allakabaqa iyo islaamnimada yarinii wa yariu min aali yacquub weeyi haddaba maanic laga dhigi maayo oo nubuwadana la odhan maayo waa maanic oo maanic bay tahay waa khasaaistii rususha baa laleeyahay waa kii rasuulku lahaa naxnu macaashir alambiya laa nuura maa taraknaahu sadqa maa taraknaahu sadaqa halkaa mawaanicdii baynu culima kaga baxnay halkana waxaan doonaynaa horta dhaxalka yaale inaan su-aashaa isweydiino horta dhaxalka asal ahaan yaa iskale yaa wax dhaxla dadka dhaxalkale baan doonayna inaan ogaano ragga yaa dha imisaa wax dhaxla dumarka yaa dhaxale oo imisaa dumarka wax dhaxla wuxuu yihi baabulwaariiina kuwa wax dhaxla oo min arijaali ragga ah ragga wax dhaxla ayaan halkan ku caddaynayaa buu yihi walwaarisuuna kuwa wax dhaxla walwaarisuuna kuwa wax dhaxla oo min arijaali halkaa ka igu walwaarisuuna fi rijaali buu qoraya fi rijaali fi buu qorayaa min arijaali bay ahaan jirtay gabaygana markuu kaa jabayaa nuunkaad miimka ku reebi oo maxaad odhan min arijaali buu qorayaa sax weey waxaad odhanaysaa markaad gabayga akriyayso walwaarisuuna min arijaali ha odhan gabaygu u kaa jabi kale wlwaariuun namna namna namna minadii mataqaanaa miimkii min aad odhan lahayd waad reebaysaa wlwaariuuna min arijaali cashara asmaauhum macruufatun mushtahira wlwaariuun namna nuunka waariuun ku jira ayaad miimka ku reebi nuunka dambena waad fadxisanaysaa wlwaariuuna min arijaali cashara baad odhan markaa sidaa ayaynu udhigaynaa wlwaariuuna rag kuwa wax dhaxla oo min arijaali ragga ka tirsani casharatun waa toban toban baa wax dhaxla buu sheekhu yidhi ragga marka la eego toban ayaa wax dhaxla asmaauhum tobankaa magacyadooda macruufatun waa la yaqaanaa mushtahiratun waana caan tobankaa magacyadoodaba waa la garanayaa sheekhu isagaaba tirinaya waa waa macruufa waana mushtahiro waanan ka maarmi karnaabuu ku yidhi alibnu waa inankii meydku ka tegey wabnulibni waa inanka inankiisii mahmaa nazala hoos u degaba labaad iga haysaa walabu waa aabbihii waljaddu waa awowgii oo lahu aabbaha u sugnaaday awowgii hooyaa lagaa ilaalinayaa lahudani awowga hooyo ayaa lagaa ilaalinaya awowga hooyo dhaxalka ma leh awowga hooyo waa ulilarxaam baa la yidhahdaa ama dawilarxaam baa la yidhahdaa yo kuwa wax dhaxla maaha awowga aabbaa dhaxal kale asalba sow ma ogid qof dhadig ku soo dhawaaday dhaxal male qof dhadig ku soo dhawaaday dhadig qura qofku hadduu ku soo dhawaado dhadig qura hadduu ku soo dhawaado dhaxal male ilaa awlaadulumka mooyaane dhadig qura awowga ayuu meydka ugu soo dhawaaday awo dhimato awowgaaga hooye ku dhaxli maayaan ku idhi yuu kuugu soo dhawaaday yuu soo qaraabsaday hooye sow dhadig maaha dhadig qura qof ku soo dhawaaday dhaxal male inantaadu ilmahay dhasho inantaadu ilmaha ay dhasho miyuu ku dhaxlayaa hadda inankaagu ilmuhu dhalo uu ku dhaxlayaa inan iyo inankuu dooni ha noqdee inankaagu hadduu ilmo dhalo wiil iyo gabadh kuu yahayba ilmaha ad awowga u tahay wiilkaagu dhalay dhaxalkaaga uu yeelani adadna waad dhaxli iyaguna way ku dhaxli laakiin inantaadu ciyaalkay dhasho wiil iyo inanku dooniba ha noqdee kuma dhaxlayaan waa iyay kugu soo dhawaadeen iyay kugu soo dhawaadeen dhedi qurabad adiguna dhexalkoo dhexal ma dhexlaysid waayo ugu dhawaatay dhedigun baad ugu dhawaatay qaacidaa tidhaahda wixii dhedi qura ku soo dhawaadaa dhaxalka ma yeesho ama lab ku dhawow ama lab iyo dhadig wada socda ku dhawow markaa alibnu eh, walabu waa aabbihii aabbuhu dhaxalka wuu yeelanayaa oo waa ka saddexaad waljaddu waa awowgii oo lahu aabbaha u sugnaaday waljaddu awowgii oo lahu aabbaha u sugnaaday awow aabbo awow aabbo ayaynu halkan ku haynaayo awowgii aabbo isna dhaxalkii wuu yeelan wain calaa haba sarreeye e waa kii afraad wal akhu waa walaalkii min ayiljihaati jiha alla jihada uu dooni kaana ha ka ahaadee jiha alle jihaaduu dooni ha ka yimaade walaalkuna waa ka shanaade u dhaxlaya walaalku hadaba ama walaalka shaqiiqa la yidhaah ha noqdo ama walaalka liabka la yidhaah ha noqdo ama walaalka liumka la yidhaah ha noqdo saddexdaa walaalba dhaxalkaaga way leeyihiin ka hooyadaa iyo aabbahaa ay wada dhaleen ka aabbahaa oo qurhi uu dhalay kay hooyadaa oo qurhi dhashay intuba dhaxalka weyli oo ka hooyadaa oo quri dhashay dhadig buu kugu soo dhawaadee qur-aankaa inuu ku dhaxlayo isagu inaga ilahin awlaadulumku de iyagu iyagoo dhadig kusoo dhawaaday way ku dhaxlayaan wlakhu min ayi ljihaati kaana waa ka shanaad ee ragga wax dhaxla min ayi ljihaati kaanadan walaalkii waxaa soo hoosgelaya kii xagga hooye sow maaha oo dhadig qura kusoo dhawaaday dhaxalka uu leeyay waayo qad anzala allah ilaahay baa soo dejiyey bihi bisababihi isaga sababtiisa ilaahay baa kusoo dejiyey alqur'aana qur'aan buu rabbi ku soo dejiyey dartii wاlأku min أyi اjihaati kaana jihatlab unbuu noqon karaa ama jihatlumm unbuu noqon karaa ama labada jiho ayuu noqon karaa haddaba ilaahay baa qur'aanka ku yihi wain kaana rajulu yuuraثu kalaalata aw imraأa walahu akun aw uktu dee min umin bayba qirooyinka qaarkood oo shaadihi akhriyaan walahu akun aw uktu u fiirso dha inuu dhaxlayo ayaad arkaysaa oo aayaddaasi ay inoo caddaysay toos inoogu caddaysay wahuwa huwa yariuhaa in lam yakun lahaa waladunna ilaahay aayad kale ayuu ku yidhi walaalku inuu dhaxlayo qur'aan buu rabbi ku soo dejiyey subxaanahu wa tacaala haddaba walaalka xagga aabbo iyo ka xagga hooyo waxaba la yidhi oo ijmaacuna wuu ku guntamay aayaddan wahuwa yariuhaana wayba ku socotaaba oo waa ciday ku socotay weeyi kii shanaad baynu halkaa kaga baxnay wabnulakhi walaalka wiilkiisa ayaa ku dhaxlaya almudli ilayhi ee meydka ugu soo dhawaaday bilabi aabo dhadig inuu kusoo dhawaada la raba ayaana diidan yahay bilabi waa inuu kusoo dhawaaday walaalkaa wiilka uu dhalaa ku dhaxli saddex walaal baa ku dhaxli jiraye saddexdaa walaal wiilka ay dhalaanba adeerbaad u tahaye saddexdaasi kuma dhaxlayaan adadeerka utee laba ka midunbaa ku dhalaya waa bilabika kusoo dhawaaday bilabi laba bilabi iyo isla soo hoosgelaya waxa wey walaalkaaga xagga aabbo oo qura wiilkuu dhalay adeerka u tahay waa walaalkaagi aabba idin wada dhalay dhexalkiisa waad waad leedahay isna u leeyahay kaaga walaalkaagii aabbaha iyo hooyadaa ay dhaleen wiilka ay dhalaan waa walaalkaaga shaqiiqa ah ilmuhu dhalana dee bilabi maca ziyaadati lummi ayuu kusoo dhawaaday isna adna waa dhali isaguna ku dhali maxaa la diidayaa walaalkaaga xagga hooyo hooyadaa oo quri walaalkaagay dhashay dhaxalkaaga wuu lahaa laakiin adigu wiilkiisu dhaxalkaaga male isaga wiilkiisu dhaxalkaaga male waa inaan adadeer u tahay oo walaalkaagii xagga hooyo waayo bilabi buuna kusoo dhawaana bilumi buu kusoo dhawaaday ka liaad wabnulakhi waa walaalka wiilkiisii almudli ee soo dhawaaday ilayhi meydka u soo dhawaaday bilabi aabbo ugu soo dhawaaday ama aabbuhu faqad ha ahaado ama aabbuhu maca ummin ha ahaado laba masalaa isla soo gelaya waa kii imisaad markaa wabnulakhigaasi waa kii lixaad fasmacniyahow maqal maqaalan hadal maqal laysa aan ahayn bilmukadabi mid la beenin karo war hadalkaa iga gunud buu ku yidhi wax la beenin kara maahee hadalkaasi hadal la diidaya maahae horta hadalkaa iga gunud walcamu waa adeerkii adeerkaabaa ku dhaxlaya wabnulcami adeerka inankiisii ayaa ku dhaxlaya oo min abiihi xagga aabba ka ahday qeydkan min abiihi waa laba labadu u wada yaallaa walcamu min abiihi iyo wabnulcami min abiihi min abiihide qeydkiihi labadaba wuu u wada noqonayaa haddaba kii toddobaad iyo kii sideedaad baa halkan ku sheegan walcamu min adiihi min abiihi adeerkaagii xagga aabbo ayaa ku dhexlaya saddex adeer baad leedahay waa adeerkaa aabbaha ay walaala yihiinoo xagga aabbo oo qura ay walaal ka yihiin wuu ku dhaxli adeerkaa aabbaha ay walaala yihiinoo xagga aabbo iyo xagga hooyaba ay ka walaala yihiin isna wuu ku dhaxli labadaasi waa min abiihi oo mid a midna waa aabbo maca ummaa adeerkaaga aabbaha ay walaalaha yihiinay xagga hooyo ka walaala miyuu ku dhaxlayaa markaa kuma dhalayo kaasi waa ka la min abihida lagu diidayo ibnulcam waa inadeerkaa inadeerkaana labaa halka ka soo baxaya camku labuu noqday ma aha xabadun baynu ka tirinaynaa ibnulcamkana labaa ka soo baxaya xabadun baanan ka tirinaynaa waa ibnulcam min abiihiyo waa ibnulcam aabihiiyo aabbaha ay walaala yihiin ay xagga aabbo walaala ka yihiin ama xagga aabbihi xagga hooyo labadaasunbaa min abiihida ah la diidayaa inadeerkaa oo aabbaha iyo aabihii ay xagga hooye walaala ka ahaayeen labadaasi dhaxalka male isma dhexlayaan sideed baynu haynaa walcammu adeerkii weeyi walcamu adeerkii weeyi oo min abiihi meydka xagga aabbihii ka ahaaday min abiihi kolkaa min abiihidaasi alcamu bay u taallaa waa laba wabnulcammi in adeerkii weeyi oo min abiihi isna xagga abka ka ahaaday isna laba ayuu u yaallaa fashkur u mahadnaq lidiliijaazi koobida ka u saaxiibka ah wa tanbiihi iyo baraarujintaba ka u ah hadalka kan soo koobkoobay ee nuqdooyinka quyuuda iyo shuruudda khatarta ah kugu baraarujinaya min abiihda balka waran labadaba inay u wada noqonayso war kan tambiiha tambiihu waa min abiihdaas oo kale ujeedaa kan tambiiha u ah ee quyuuda kugu baraarujinaya iijaaska u ah ee hadalka kuu khulaasaynaya umahadnaq waa ayo waa isaga imahadnaq buu ku yihi ilan sheeka laftiisa ijaazna usaaiibe tambiihna usaaiibo inagu baraarujinaye aynu sheeka umahadnaqno oo khayr laha siiya si fiican buu inoogu soo dhigaye sheeka aynu nidhaahno jazaahu llahu khayran jazaahu llahu khayran baynu leenahay man sanaca ilaykum macruufa fakaafiuuhu sideed baynu haynay wa zawju waa zawjkii oo ninkii ah wazawju waa zawjkii walmuctiqu iyo muctiqii xoreeyaha ahaa oo dul walaa'i wele u saaxiib ah tobankii labaa soo hadhay midi waa zawj midina waa muctiq wazawju waa zawjkii oo xaaskiisu dhaxlaya walmuctiqu waa kii u xoreeyey dul walaa'i ragga haddaba jumladoodii haaulaa'i kuwan weeyaan buu ku yidhi ragga wax dhaxla haddaynu doonayno raggii dhaxalka lahaa waa intaa waa tobankaa dariiqadani waa dariiqatulikhtisaar baa la yidhaahdaa dariiqada tobanka sheegaysaa waa dariiqatulikhtisaar marka ragga lasoo koobkoobo ee aad loo soo ururiyo ee dariiqatu dariiqatulbasti aan la marin ayaa la odhanayaa toddoba iiga dhig toddobadaas weeyaan haddaba eh, toban iiga dhig baan doonayaa tobankaa weeyaan baa la odhanaya dariiqat اlاkhtisaar waa dariiqada dariiqat اlاkhtisaar la odhanayo waxaa la yidhaahdaa afar dhinac ama waxaa loo qaybiyaa raggan dhaxal kale saddex sababood baa loo qaybiyaa wax nasab bay ka yimaadeen wax maxay ka yimaadeen baynu nidhi nasab waa sideedda hore sideedda nin ee horeba sababul irsigoogu waa nasab sideedda hore yay ahaayeen bal eega hadda sideedda hore waa ibnigii meydka iyo ibnulibnigii saw laba ma aha aabbihii iyo awowgii saw afar ma aha akhi dhinacuu dooniha ka yimaado saw shan ma aha ibnul akhi saw lix ma aha camkii saw toddoba ma aha ibnulcamkii saw sideed maaha sideeddaasi sababta dhaxalka u keentay waa nasab baa la yidhaahdaa ka sagaalaad ee zawjka ah sababta dhaxalka u keentayna waxaa la yidhaha waa nikaax ka u dambeeyee muctiqaa sababta dhexalkiisa keentayna waa alwalaa sidaasaa loo qaybiyaa markaa tobanka nin dhexalkooga marka la eegayo culima waxaynu eegaynaa haddaba sideedda nasabkaa waa la qaybiyaa saddex baa loo qaybiyaa xagga dhaxalka siday u yeelanayaan saddex baa loo saddex jihay ka yimaadeen jihooyinka wax lagu dhaxlo bunuwada ugu awood badan bunuwa meydku wuxuu dhalay waa halis weeyaan waa sheekhu kuwa ugu horreysiiyey yaa ugu horeeya alibnu wabnulibni ama furuuc baa la yidhaha alfuruuc waa alfuruuc furuucdii waa laba furuucdu waa imise sideeddiiyaa furuuc noqday alibnu wabnulibni waa furuucdii waxaa ku soo xiga alusuul waa kuwii adiga ku dhalay alusuulna waa ayo waa jihada labaad waa alusuul iyaguna usuushu waa laba oo labada ku dhalay waa labadee waa alab jaddu sideeddii afartaa labana furuuc bay noqdeen labana usuul bay noqdeen waxa ugu awood badan furuucda waxa ku soo xiga usuusha waxa ugu dambeeya xawaashida jihada saddexaad waa alxawaashi jihada loo yaqaano xawaashida afar baa ka timid xawaashida afarta ka timid waa maxay waxa weeye walaalkii iyo inankaad adeerka u ahayd ee ahaa iyo adeerkii iyo ibnulakhi kolka waxaa la yidhaha xawaashidu eh, eh, ibnulcamki baan doonaya xawaashidu waxaa la yidhaahdaa sideedaba ama usuusha eh, waxay ku soo dhawaadaan usuusha walaalka ayuu kugu soo dhawaaday dee aabbaha usuushuu kusoo dhawaanaya way kasii hooseysaa ma og tahay e usuushuu soo dhawaanayaa walaalka aabbaha buu kugu soo dhawaaday inanka walaalkaa dhalay yuu kugu soo dhawaaday walaalkii oo isna aya kugu soo dhawaaday dee aabbaha usuushii baa lagugu soo dhawaanaya adeerka ayuu kugu soo dhawaaday de aabbaha eeg inanka ilmadeerka tiiyuu kuugu soo dhawaaday adeerkii oo isna aabbaha kuugu soo dhawaaday oo aabbaha walaal dee la noqday waxaan kale xawaashiduna halkaasay ka yimaadeen culima bartaa ayaynu ku haynaayo aynu ognahay raggii dhaxalka ahaa dariiqada dariiqatulikhtisaarka loo yaqaan inay toban noqonayaan waa la balballaadhiyaa marka la doono oo walaalkaa saddex laga soo qaadi karaa bal walaalka saddex ka soo qaada walaalka saddex bal ka soo qaada labun baa inagu kordhaya dee tobankii labun baa ku kordhaya ilan mid walaalo waan haysane saddex marka laga dhigo labun baa soo kordhay laba saw kuma soo kordhin ibnulakhana laba ka soo qaado midun baa kusoo kordhaya muxuu noqday saddex iyo toban baan maraynaa saw ma aha adeerkana labaad ka soo qaadi adeer aabbaha labada dhinac walaala ka yiniy xagga aabba un mid ku soo dar afar iyo toban ibnulcamkana mid baad ku soo daraysaa ibnulcamki maxaynu ku soo darnay shan iyo toban buu noqonayaa sow ma aha shan iyo toban baynu haynaa muctiqa muctiqulmuctiq ma lagu dari karaa bay isna yidhaahdeenoo waan ognahay shan iyo toban ayaynu haynaayo shan iyo toban qodob ayaa halkaa inoogu qoran talow ragga dhaxal kale yaan mar naba dhicin mar naba ragan dhicin horta may jiraan oo weligood soo taagnaadaa uun jawaabtu waa nacam ragan weligoodba la xijaabi karin baa jira ibniga inaan ku dhalo yaa xijaabi dee asal waxaa laysku xijaabaa qofka qofka meydka kaa xigaa ku xijaaba ibniga maa la xijaaba meydka yuu yaa yu usii maraa muna toos ugu xidhnayn ibniga cid xijaabi kartaa ma jirto hadda ibnulibniga waa la xijaabayo dee ibni baa ka sokeeya ibniga weligii lama xijaabo aabbaha ka warrama alab markaynu soo qaadano alab haddaynu alab soo qaadano weligii miyaa la xijaabayaa alab aabbaha weligii ma la xijaabaya suurtagal maaha inaynu nidhahno aabbahana waa la xijaabaya oo waayo dee aabbaha haddaynu nidhahno ha la xijaabo yaa loo sii maray yuu aabbuhu usii maray ma jiro muna meydka toos ugu xidhayn una dhalin una wiilkiisii ahayn eeg inanka lama xijaabo oo aabbaha lama xijaabo oo zawjka lama xijaabo mayla socotiin hadda culimo hadday raggu wada kulmaan baa la yidhaahdaayo tobankii nin ay meel iskugu yimaadiin tobanka ninba hadday meel iskugu yimaadiin cidda mar ley aan la xijaabaynin ee kolley iyo kolley dhaxalka yeelanaysaa waa ibniga iyo aabbaha iyo zawjka saddexdaasi midna midka kale dee cid uma soo marin meydka cid uma marin ibnigu wuxuu leey waa aabbahay oo i dhalay aabbuhuna waa wiilkaygiioo anaa dhalay zawjkuna waa xaaskaygiioo anaa qaba buu leeyahay yaanu marayba markaa cid ka xigtaa saddexdaa ma jirto weligood saddexdaasi ma qadaan baa la yidhaahdaa weligoodba ma qadaanoo de mawaanicdii ayna ku dhicin oo sabab kale oo loo qadiyay ayna jirin raggu markay kulmaan saddexdaasaa wax dhaxla talow mas'aladooda maxaa lagu binayni saddexdaas markay wax dhexlayaan maxaynu nidhaahnaa ha lagu bineeyo oo maalka maxaa laga dhigay eeg ibni baa meesha jooga aabana meesha wuu joogaa zawjna meesha wuu joogaa aabbuhu waad ogtao xaalado kala duduwan buu ku dhaxlaa soo aabbuhu ma ogid inuu xaalado kala duduwan wax ku dhaxlo kol hadduu imika zawj joogo zawjkana ahlu farada zawjkani waa ree ayo waa reer rubuc ilain gabadha dhimatay gabadh baa dhimatay markaa gabadha dhimatay ibni bay ka tagtay ibni baa jooga meydkuu ka tegey kolkaana zawjkii waa rubuc maalka afar igu qaybiya buu odhan aabbuhuna waa ayo ibni baa meesha joogo dee bunuwada furuucda ugu awood badan baynu ataa usuusha waa la fogeeyaa aabbuhu dee casabuu noqon lahaa wax wada qaadanaysa markuu ibni meesha yimaado ahlufarad baa laga dhigay inta yaree lagu siiyo ogolow baa la yidhi ha kolka waad aragta aabbihii waa ree ayo waa reedus ree sudus zawjkiina waa ayo waa ree rubuc afar iyo lix labada makraj baa laysku eegayaa rubucu wuxuu ka baxaa afar rubuc waa meel afraad laakiin halkuu ka baxaa la waa afar sudusku waa meelixaad laakiin halkuu ka baxaa waa lix lix iyo afar baynu isku qiimaynaynaa nisbada ka dhexaysa lix iyo afar waxaa la idhaha tawaafuqun binus nus bay iska waafaqsan yihiin ereyga lixda allabaa qaybsan karta qaasim almushtarak marka la raadinayo ee tiraa wada qaybsata kolkaa afartii nus bay leedaho waa laba lixdiina nus bay leedaho waa saddex dee midkood nus u celiyo ka kale ku dhufo oo dhammaystiran waxaad samaynaysaa afarta intaad nus tuurto nuska ka soo qaadoo laba ah oo lixdao dhammaystiran ku dhufo haddaad doontana intaad lixda saddex tuurto saddexda soo qaadoo afartao dhammaystiran ku dhufo waa isku midun kaad kaad nuskii tuurteedka kale ku dhufataaba ka kalunbuu soo baxaya labiyo toban weeyaan horta aslulmasalaha masalada halkaa dhaxalka inta maalka loo qaybinaya waa labiyo toban labiyo toban baa la odhanayaa maxaa rubucu ah saddex labiyo toban saddex baa rubucu ah bal labiyo toban afar uqaybi waa min imisa min saddex labiyo toban rubucood waa saddex baa la odhanaya zawjkii imisaa la siinayaa gabadhaasi hadday labiyo toban guri lahayd maxaynu siinaynaa ama labiyo toban halaad isku qiimana ay yihiin saddex guri un baa la odhanayaa ninkaa ka qaada maalka gabadha waxa soo hadhay aabbihii oo lahaa aniga maalka lixa laygu qaybiyo oo meesha lixaad ha laysiiyo ayuu aabbuhu lahaa aabbuhu muxuu lahaa lixa laygu qaybiyo oo meesha lixaad ha lay siiyo ayuu aabuhu taagnaa labiyo toban suduskii waa imisa waa laba labiyo toban maxaa sudus u ah laba aabbihii waxaa laga siiyey laba laba ayaa la siiyey oo gabadhaa dhimatay hadday labiyo toban guri lahayd aabuhu imise guri buu ku yeelanayaa laba guri ninkeeguna imise guri buu ku yeelanayaa saddex guri labiyo tobankii shan baa ka go-ay maxaa soo hadhay toddobada guri ee soo hadhayaa qaadanaya inanka egi inanka egi baa odhanaya ahayo famaa baqiya faliwlaa rajulin dakarin alxiqu lfaraaida biahliha famaa baqiya faliwlaa rajulin dakarin casabada eh, isagu casabanimo ayuu ku qaatay toddoba guri sidaa ayaa loo dhaxlayaa raggu marka ay kulmaan dhammaantood dumarka hadday la kulmaanna masalada dumarka aynu ku arki doonaa biidn illaahi tacaala wuxuu ihi isku soo saarno wlwaariuuna kuwa wax dhaxla oo min arijaali ragga ka tirsani casharatun toban weeyaan asmaa'uhum magacyadooda macruufatun waa la yaqaanaa mushtahiratun caanna weeye alibnu waa inankii wabnulibni inanka inankiisii weeye mahmaa nazala inkastuu degan yahay hoos u usii degaba walabu waa aabbihii waljaddu waa awowgii oo lahu xagga aabba ka ahaaday wain calaa haba sarreeye walakhu waa walaalkii min ayi ljihaati jiha alle jihaduu dooni kaana ha ka ahaadee qad anzala allah ilaahay baa soo dejiyey bihi bisababihi akha sababtii alqur'aana qur'aan buu ilahay ku soo dejiyey wabnulakhi waa in almudli ee soo dhowaaday ilayhi meydka bilabi aabba ugu soo dhowaaday fasmacniyahu dhegayso maqaalan qowl dhegayso laysa aan ahayn bilmukadabi mid la beeninayo walcamu waa adeerkii wabnulcami waa adeerka inankiisii oo min abiihi xagga aabba ka ahaaday fashkur u mahadnaq lidiliijaazi gaabinta ka u saaxiibka ah wa tambiihi iyo baraarujinta wazawju waa zawjkii walmuctiqu waa xoreeyihii dulwalaa'i walaha u saaxiibka ah walaaulcidqigii fajumla ukuur hadaba ukuurta iyo labka jumladooda iyo iskugeyntoodu haaulaai kuwan weeyaan halka ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu taala la alam